yajuusu waxaa bannaan baycu dahabi bilfida dahab in fida lagu iibiyo mutafaadilan isagoo kala badan naqdan laakiin naqdi ah wakadalika waxaa la mid a ah almadcuumaatu waxyaalihii la qudanayana waa la mid laa yajuusu ma bannaana bayculjinsi jinsi in la iibiyo minhaa iyada ka ahday bimilihi isagoo kale in lagu yeeya ma bannaano ilaa mutamaasilan naqdan marka ay isleeg yihiin ay naqdi weliba yihiin mooyaane wayejuusu waxaa bannaan bayculjinsi jinsi in la iibiyo minhaa ka mida raashinkii bikayrihi in lagu iibiyo midaan la jinsi ahayn mutafaadilan isagoo kala badan naqdan laakiin xaallo ah waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan in dahab dahab lagu iibiyo dahab fudba in lagu iibiyo ayaa bannaan ayagoo kala badan laakiin naqdi ah xaallo ahoo meeshaan lagu kala qaadanayo waxyaalihii madcuumaadka ahaa ee la cunayeyna waa kula midoo ma bannaana in jinsi ka mid a mid la mida lagu iibiyo ilaa inay isleeg yihiin oy naqdi yihiin mooyaane waxaana bannaan in jinsigii raashinka ahaa jinsi kale lagu iibiyo ayagoo kala fadilan oo kala badan laakiin naqdi ah macnaha wuxuu uga jeedaa labaduba waa isku mid raashinka iyo cuntaduba e haddii dahab dahab lagu iibinayo ama raashin baa raashin lagu iibinayaa lamida bariis baa bariis lagu iibinayaa sunkur baa sunkur lagu iibinayaa hadhuudh baa hadhuudh lagu iibinayaa waa isku jinsiga waa isku mid ama dahabkii baa dahabkii lagu iibinaya ama fidadii baa fidadii lagu iibinayaa laba shay oo isku jinsiga ayaa laysku iibinayaa marka labada shay ee laysku iibinaya ay isku jinsigaa yihiin waxaa la shardiyaa inay mutamaasil yihiin oo isleg yihiin isla markaa naqdina ay yihiin oo xaallaa yihiin oo meeshaa lagu kala qaato inay naqdi yihiin oo yihiin oo meeshaa lagu kala qaatana waa laga maarmaan haddiise ay kala jinsi yihiin masalan waa fiddo iyo dahab oo kale waa beriis iyo hadhuudh oo kale waa arabakhi iyo hadhuudh oo kale waa labadiiba waa isla raashin laakiin waa kala jinsi markaa mutafaadil waa lagu iibin karaa waa la kala badin karaa oo labadii gadbadood ee qamadida ahaa ama arabikhid ahaa ama gelley ama ahaa hadhuudh kaba ahaa dee gadbadbadiisa waa lagu iibin karaa oo se waa loo kala badin karaa dahabkii iyo fidladiisana waa la kala badin karaa laakiin labadaba waxaa shardiyahun in ay naqdi yihiin oo xaallaa yihiin oo lagu kala qaato amaahu un inaan la gelinin wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi bilfidlati in lagu iibiyo mutafaadilan isagoo kala badan naqdan laakiin naqdi ah wakadalika almadcuumaatu waxyaalihii la quudanayana waa la oo laa yajuusu ma banaano bayculjinsi jinsi in la iibiyo minhaa iyada ka mida bimili in lagu iibiyaa ilaa mutamaasilan inuu isleeg yahay mooyo naqdan weliba u yahay mooyaane wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi jinsi iyo qayb in la iibiyo minhaa raashihii ka mida biayrihi bikayri jinsihi jinsigiisa kayrkii lagu iibiyo mutafadilan isagoo kala badan laakiin naqdan xaalo ah walaa yajuusu ma banaano bayculkaradi iibka beeculqadarka la yidhaahdaa ma bannaana iibka ay kadadu ku jirtaa ee masalan shaygii laga jaahilka yahay oo kale ma bannaana maxaa yeelay rasuulku sal l sl nahaa can bayci lqarad iibka bayculqararka la yidhaha wuu nahiyey waxay sugan weeyaan faslun fi lkhiyaari khiyaarka waxaa la dhaha iyo doorka xagga iibka ayuu halkan inooga hadlayaa walmutabaayacaani labadii ruuxee wax kala iibsanayey bilkhiyaari khiyaar iyo door bay leeyihiin maalam iyo tafaraqaa intaanay kala tegin walahumaa waxaa u sugnaaday an yashtaridaa inay shardistaan alkhiyaara door ilaa alaaata ayaamin ilaa saddex maalmood wa idaa wujida marka la helo bilmabiici shaygii la iibinaya caybun marka laga helo falilmushtarii ninkii iibsaday wuxuu leeyahay radduu inuu celiyo calalfawri si deg dega inuu celiyo ayuu leeyahay halkan sheekhu wuxuu inooga gelayaa waxaa khiyaarka la yidhaahdo khiyaarkuna laba qaybood buu u qaybsamay khiyaaru tashahi iyo khiyaaru naqiisa khiyaaru tashahi ayaa isna laba u qaybsamo khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi buu noqdaa khiyaaru naqiisaana khiyaarulceeb baa la yidhaahdaa saddexdiiba cibaarooyin kooban ayuu inoogu sheegay marka wuxuu sheekhu walmutabaayacaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labadii ruux ee wax kala iibsaday khiyaar iyo door bay leeyihiin maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin inta aanay kala tegin ee ay wada joogaan ay wada fadhiyaan ee majliskii ay ku caqdiyeen ay wada fadhiyaan ee jidhkoodii aanay kala tegin isla markaa caqdiga inay sidaa ku laasimiyaan ay ku socodsiiyaan ma aanay goosanin khiyaar ayay leeyihiin door inay iibkii socodsiiyaan iyo inay joojiyaan labadaba door bay u leeyihiin inta aanay kala tegin labadii ruux wax kala iibsaday kaa waxaa la yidhaha khiyaaru lmajlis baa la ydhaha maxaa yeele rasuulku sala allau alay slm wuxuu uhi albayicaani bilkhiyaari labada ruux ee wax kala iibsaday khiyaar iyo door bay leeyihiin maa lam yatafaraqaa inta aanay kala tegin aw yaquula axadumaa lilaakhari ikhtar ama aanu midkood midka kale kuwalan dooro markaa kaa khiyaaru majlis baa la yidhahda wuxuu taagnaanayaa uun intaa la wada joogo walahumaa an yashtarida alkhiyaara ilaa alaaata ayaam waxaa kaloo leeyihiin buri sheekho lahumaa labadoodii waxay leeyihiin wali axadihimaana way u qadarantay midkoodna wuxuu yeelan karaa labadooduba way wada yeelan karaan ama midkood baa yeelan karaa alkhiyaar an yashtaridaa alkhiyaar inay shardistaan khiyaar iyo door ilaa alaaata ayim ilaa saddex maalmood inuu qofku idhaa shaygaa waan iska soo eegayaa ilaa saddex cisho ama labadoodii yidhahan waan iska soo eegaynaa ama mid ka mid yidhahan waan iska soo eegaya ilaa saddex cisho ilaa alaaata ayaamin iyo wax ka sii yar saddex cisho wax ka badan lama doonayo laakiin waa saddex cisho iyo wax ka yar khiyaaru shardi baa la yidhaahdaayo kaana way qabsan karaan halkaa khiyaaru tashahigii ayuu inoogaga baxay oo khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi aynu kala qaadnay waidaa wujida bilmabiici caybun falinmushtari radduhu cala alfawr waxaa kaluu sheekuu yidhi haddii uu haddii laga helo shaygii mabiicda ahaayee la iibiyey ayaa cayb baa ka soo baxday falilmushtari raddu ninka mushtarkii wuxuu leeyahay inuu celiyo ninkii iibsaday inuu celiyo ayuu leeyahay cala alfawri si deg degana u celiyo markaa waxaa laga maarmaan ah marka shaygaa ceebta lagu celinayo kow horta ceebtaasi waa inay tahay ceeb qadiim ah oo bimacnaa ninkii kaa iibiyey shayganu agtiisa ay ku lahayd ee mid adigu aad ku keentay ceeb aad adigu ku keentay waa ahayn ceeb qadiim ah waa inay tahay oo hore isla markaa ceebtaasi waa in shaygan ceebta yeeshay shayaalka la midi aanay lahayn shayaalka la midi waa inaanay lahayn hadduu wuxuu ceeb yahay laakiin noocaasoo dhami wax alla waxa noocaasoo dhammi shaygaasi yahay oo dhami ceebta ay wada leeyihiin taana ceeb lama odhanayo ee waa inay wax isagan ku gaara waa inay tahay waxaa kaloo ayana shardi adiga lafdaadii waa inaanad ceeb kale ku keenin dee adiga lafdaadina aada ceeb kale ku keento dee radintii qahriga ahayd isa markaba aad celinaysa meesha way ka baxaysaa oo waxay noqonaysaa ama inaad adigu ceebtan dambe wixii ay yeelanaysay aada raaciso ama inaad shaygii intaas ka haysatay inaad kii hore ka doonto ceebtii hore waxay yeelanaysay ka waxyaalaha marka la hera ayaa la celinayaa waana cala alfawr buuri waa deg deg dee qofku waanu iska haysan karaa waana cala alfawra waa si deg dega ayaa loo celinayaa ceebtaasi xilligay doontabaa soo baxdo waa marka laga helo un shayga ah radduhu cala alfawr si deg dega inuu celiyo ayuu leeyahay maxaa yeelay waxaa xadiidka ku soo aroortay nin ayaa wuxuu iibsaday addoon dabeedna mudda ayuu addoonkii iska haystay uma wajada bihi cayban dabeedna ceeb ayuu ka helay fakhasamahu ila nabiy sala la alay sl ninkii uu ka iibsaday ayay dabeetana ku murmeen oo rasuulka isula tegeen faraddahu calayhi dabeedna wuu ku celiyey wuxuu xukumay in ninkii lagu celiyo markaa muddada ka soo wareegtayba ha dheeraatee hadday ceebtaasi ka soo baxdo ceebtaasina mid hore ay tahay waa lagu celinayaa markaa baabkan la yidhaha baabulkhiyaarku waxa weeye waxa mid ay baabay soomaalidu aada jaahil uga tahay weeye oo iska daa waxaad ku celisabae e shayga haddaad laba saddex shay yar aadyar weydiiso waabay kugu xanaaqayaanba waa dad dee baayaca mushtarka iyo xadaarada magaalooyinka iyo waxaasi ay aada ugu yar yihiin oo siday jeeska isaga ahayn ay xoolaha isaga ranaynayiin ayuunbay dabeedna magaalo soo galeen adduunkaa ilaahay haddaad aragto waxaad soo gelaysaa dukaan masaajidka halleegoo wax alla wuxuu haya intaad dhulka ka soo dhigto ayuu soo ku baryay welibaa iskaga tegaysaa markaasuu alaabtiisa iska ceeshanaya halkeed ku celinaya khiyaarna haba la soo qaadinba haddaa waxaa kala ibsan waar celi adoo la taagan haddaad tidhaahdo waaba isdilaysaanba markaa waa jahli weeyaan intaa la wada joogana shaygii waa la iska celin karaa ceeb aan muddona waa la qabsan karaa ee qofku intuu shaygii iska soo eego waa soo celin karaa sharci ahaan walaa yejuusu ma bannaano baycu thamarati midhihii in la iibiyaa mutlaqan iyadoon la kala qaadin ilaa bacda buduwi salaaxihaa wanaaggeedu intuu muuqday dabadeed mooyaane walaa baycu maa shay iibkiina ma banaana walaa baycu maa shay iibkiina ma banaana fiihi arribaa riba ay ku sugantahay bijinsi in lagu iibiyo ma bannaano radban oo qoyan ilaa labana caanaha mooyaane waxau sheekhu leeyahay ma banaana midhihii in la iibiyo baycu hamarati mutlaqan midhihii in la iibiyo iyagoon la kala qaadin oon shardi goyneed iyo goyn la'aan aan midna loo banbixin in la iibiya ma banaana ilaa bacda buduudi salaaxay markii wanaaggeedu ay muuqdaan midhaha marka wanaaggoodu muuqdo ayuunbaa in la iibiyaa ay bannaan tahay wanaaggeedaasina waa maxay dee markay midhihii xilligii cunitaankoodii ay gaadhaan ee bislaadkoodii uu soo dhowaado bislaadkoodii uu muuqdo ee cunidoodii ay suurtagal tahay ayuunbaa la iibin karaa ilaa bacda buduubi salaaxa intii wanaaggeedu muuqday mooyaane lama iibin karo maxaa yeelay rasuulku sal ly sl xadid saxiixa nahaa can bayci himaari xataa yabdua salaaxuhaa wuxuu nahiyey in midhaha la iibiyo ilaa inta wanaaggoodu ka muuqanaya naha albaayica walmubtaac kan wax iibinaya ka iibsanayaba waa uu ka nahiyey walaa baycu maa fiihi ribaa bijinsi radban waxa kaloo ayana aan bannaanayn shay riba leh shay ribawi ashyaadii rabawiga ahayd ah oo jinsigiisa lagu iibiyey isagoo qoyan isna ma bannaana ilaa laban caanaha mooyaane shay ay riba ka suurto gasho waa sida raashinkii oo kale in jinsigiisa mid la mida lagu iibiya ma bannaano isagoo qoyan ilaa caanaha mooyaane maxay tahay haddaba cillada loo diidayaa cillada loo diidayaa waxa weeye shaygani marka uu angago wuu isdhimayaa dabeedna waxaa laga yaabaa midna inuu qoyaankiisu sii bato midna uu sii yaraado ha dhowta markuu dabeedna qalalo shaygii wuu kala yaraanayaa <clears throat> rasuulka sala allahu alay slam waxaa la weydiiyey can <clears throat> shiraa'i tamri birudab waxaa la timirtoo lagu iibiyo rudab rudabku waxa weeye waa ilaa xaaladda lixaad ee timirtu markay ugu malabka badan tahay weeyaan rudabku timirtuna waa sana inoogu timaadee marka inay iska dhadho ee uu dheecaankii faraha badnaa ka baxana timir baa la yidhaahdaa marka waxaa la yidhi rudabkaasoonu timir ku iibina ka warran dabeedna wuxuu dhaha yanqusu rudaba ilaa yebis oo rutabku markuu angego ma nuqsaamaya se maka yaraanaya waxay dhahdeen ha fanahaa candaag dabeedna wuu diiday wuxuuhi ma banaana iminka marka laysku iibiyo laba joonyadoodoo oo ka soo qaada ama laba seexaaradood cinaba marka laysku iibiyo berito ka maalin buu dhadaya u sabiib noqonaya cinabki marka uu dabeetana dhadho hadhow haddii lays yidhaahdo bal haddana isku eego isleekaysiya waxaa laga yaabaa inuu kala yaraado oo midna uu sii dheecaan badnaayuu ayuu seexaaradda markiiba buuxiyey midna aanu dhacaankiisu badnaynoo uu aad sixarada u buuxiyey dabeetana kii dheecaanka badnaa ha dhowta u yaraado ilaa labana caanaha mooyaane caanuhu ayagu xaalatulkamaal bay joogaan isma dhimayaan iyagu caanuhu hadday dhan yihiin iyo hadday dhanaan yihiin iyo hadday fadhi yihiin midnaba ayagu isma dhimayaan sidoodaas unbay ahaanayaan faslun fi salami salamkii ayuu halkan inoo gelayaa salamku waxa weeye baayicu shayin mawsuufin fi dimma waa shay baa la iibinayaa shaygaasoo la sifaynayo oo dumadda qofka saaran waa shay ayaa la iibinaya lacagta laga bixinayaa shaygii meesha ma yaallo laakiin waa la tilmaamayaa oo qof baa keenayo dumaddiisa saaran ayay saarantahy marka abwaabtan oo dhan mid waliba arkaan tiirar buu leeyahay tiirarkiisa markaad fahamto ayuunbaad baabkana fahmi kartaa markaa baabkan arkaantiisu waa shan muslim iyo muslamu ilayhi iyo muslamu fiihi iyo rasumaal iyo siiqo waa shantaa muslim waxaa la yidhahdaa qofkan wax horu marsanaya lacagta bixinayo shayga doonaya muslim baa la yidhahdaa kaa shayga haya ee lacagta la sii siinaya ee shayga la tilmaamayo keenayana muslimu ilayhi baa la yidhahdaa shaygaa la sifaynayeen meesha ole la kala iibsanayana muslimu fiihi baa la yidhahdaa lacagtan iyo shaygan hadda lasii bixinayana ra'sumaal baa la yidhahdaa iyo waan kugu hormarsidiye waan aqbalay deesna siiqadii bay noqonaysaa marka masalan ka soo qaad nin baa lacag bixinaya ninkaa lacagta bixinaya gaadhi buu doonaya gaadhi tagsiya buu doonaya ka soo qaad wuxuu bixinayaana lacagda kun doolarana wuu hayaa markaa ninkaa gaadhiga doonaya muslim baa la yidhahdaa xaggii islaamka mahe waa horumariya un allahuma sallim sal barak aleyk buu yidhi rasuul inta baabulwakaala iyadoo la marayo wadaad rasuuloo kii la diray una markaa muslim waa kaa uu horumarinaya masalan gaariga doonaya muslamu ilayhina kaa gaariga haye masalan laga doonayo weeye ee lacagta lasii siinayo muslamu fiihiguna gaariguu noqonayaa ra'sumaashuna waa kun kaa dollar weeyaan siiqaduna dee waa ku warmariyo kaasaan kaa doonayaa daa wayasixu waa ansaxayaa asalaamu salamkii u ansaxayaa xaalan wa mu'ajalan xaaliya mu'ajal labadaba u ku ansaxaa salamka shaygaa la yidhaahdo ee shaygaa la iibinayee la tilmaamay wuu ansaxaa wuxuu ku ansaxaa xaallo waxaa kaloo ku ansaxaa mu'ajal isagoo muddole isagoo muddo loo qabtay oo la yidhi xilligaas ayaana shayga keenaya haddaba xaaladani maxay macnaheedu tahay xaalada waxaa looga jeedaa ayadoon wakti loo qabanin iyadoon wakti loo qabaninoo la yidhi shaygaasaan kaa doonaya oon lacagtaa kugu horumarsaday iyo waan aqbalay oo wakti loo qaban xaala la odhanaya e, yani halkaas iyo sii dawaqinin oo aan la odhanayn haddii shaygii uu meeshaba yaalluu xaalo yahay xagguu salamkani ka soo baxayaa ee waxa weeye waa shay aan muddo loo qabanin uun xaaladu wama ajalan iyo isagoo ajal loo sameeyo muddo loo qabtay fii ma takaamala fiihi khamsu sharaa'ida waxay u buuxsameen shan shardi ayuu ku bannaan yahay fii maa shay ayuu ku bannaan yahay muslimun fiihi takaamala fiihi ay u buuxsameen khams sharayd shan shardi an yakuuna horta waa inuu yahay muslimu fiihigu madbuutan shay lagu koobi kara bisifati sifa waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay jinsan lam yakhtalid bigayrihi aan ku darsamin walam tadkulhu naaru dabna waa inaan u gelin lixaalatihi doorintiisa wa an laa yakuuna mucayanan mid la caddeeyey waa ahayn walaa min mucayanin mid la cadeeyana waa inaanu ka mid ahaanin waxa uhi sheekhu shan shardi shaygay ku buuxsameen ayuu salamku ku ansaxaa kow an yakuuna madbuuطan bisifa waa inuu yahay shay sifa ahaan lagu koobi karo shay sifa ahaan lagu koobi kara waa inuu yahay haddii shaygu laakiin waxyaalo fara badan uu isaga tegsan yahay waxyaalo fara badan buu ka samaysan yahay markaa sife laguma koobi karo lama tilmaami karo markaa salamka kuma ansaxayo ilan wixii baan laga koobi karayn oon laba sifayn karayninbe mar haddii wixii la sifayn kari waayena jahaalaa meesha soo gelaysa jahaala markay soo geshana salamkii ma ansaxayo misaal ahaan oo kale waxaa loo soo qaataa bahalkan unsiga la yidhahdoo kale waxay dumarkaasi isaga geeyaan unsiga malaa tobaneeyo geed iyo intaasoo cadar iyo intaasoo waxoo kale ayay isaga geeyaan oo isku daraan marka marka la yidhaahdo sifeeye masalan tilmaama marka la is baalka la doonayo dee lama wada koobi karayo tobankii geedi iyo shantii cadar mid waliba waa inuu qadarkaa noqdaa oo waa inuu intaa noqdaa waxa lagayaba inu intii noqon waayo ama u ka bato ama u ka yaraado wixii adigu lama koobi karayo ka an yakuuna madbuutan bisifa waa inuu sheegayahay shay tilmaan lagu koobi karo wa an yakuuna jinsan lam yakhtalid bigayrihi waana inuu yahay jinsi gaarkiisa u taagan oon wax kale ku darsamin jinsi gaarkiisa u taagan oon wax kale ku darsaminna waa inuu yahay maxaa yeelay haddii wax kale ay ku darsameenna ayana waan la koobi karaynin walam tadkulhu naaru lixaalatihi waa inaanu dabna gelin e xaale iyo doorin xaaladiisii laga doorinayo xaalad kale loo doorinayo daraaddeed waa inaanu gelin oo masalan waxaa baxaya wixii ama la kariyey ama la shiilay ama la dubay ayaa iyaguna halaa ka baxaya maxaa yeele taasiirkii iyo raadkii iyo dabka ayaan isaguna madbuud noqonayn mid kooban aan noqonaynin iyo siduu u wada gaadhay ayaanaynu ayaan ayaan madbuud noqonaynin markaa kaana kuma bannaana liyaxaalatiidaa uu leeyahay doorintiisa iyo kaweecintiisa xaaladiisa oro xaaladda kale loo weecinayo waxaa halkaa uu kaga ixtiraasayaa sheekhu haddii uu dabgalay laakiin li uu galay masala imka malabka oo kale dee dab waa la saaraa waxaase loo saaraa in xanjadiiyo waxaanu lagu kala saare isaga xaaladiisan ka kaxeeyo xaalad kala geliya looma saaro masalan subaga oo kale dee caanaha iyo waxaa qashinkaasa lagaga saara subagoo saafiya lagu soo saaraa mooyaane isaga lagu doorin maayo laakiin hilibka oo kale dee waa lagu doorinayaa marka kaasuu ku saaraya wa an laa yakuuna mucayanan shaygii muslamu fiihiga haweenaan mucayan ahayn oonu ahayn waa kan haddii dee waa kan uu yahay baabuslm wuu ka baxayaayoo baycu cayn mushaahadati cayn la arkayo iibinteedu noqonaya waataynu bayca kusoo marnay oo wuxuu ka tegayaa un baabuslm oo waxaan kugu hormarsaday shayga caynkaa isagoo muuqdaba baabuslm ma noqonayn hadduu muuqdo an laa yakuuna mucayanan mid la caddeeyey waynaanu ahayn walaa min mucayanin mucayanna waynaanu ka ahaaninoo masalan dee masalan timir oo kale masalan tuulo yar masalan ama beero dhowr beerood ama beerba masalan timirteedoo kale ayaan ku horumarsaday taasina ma bannaano oo walow intii yaanay mucayan ba ahaane mucayan bay ka ahaatay ay ku dhex jirtaa wax la caddeeyey ayay ku dhex jirtaa waxaa laga yaaba in beertaas midhaheedaba ay wax ku dhacaan wixii mar hadduu mucayinkaa yahay inay beertiiba midhaheedii wax ku dhacaan baa laga yaabaa marka aan laa yakuuna mucayana mid la caddeeyo kana waa ahayn walaa min mucayanin mid la caddeeyena waa inaanu kasii ahaane on la odhanin masalan intan yara adhigaabuu ku dhex jiraa uma intaa dee lisixati lsalami lisixati lmuslami fiihi miya muslim soo maa lisixati lmuslimi fiihi salam buu kala dhigay lakin waa muslimu fiihi uma lisixati lmuslimu fiihi shaygaa muslimu fiihiga ansixitaankiisa waxaa loo shardiyaa amaaniyatu sharaa'ida thamaniyatu shuruudna sideed shardi an yasifahu waa inuu sifeeyaa bacda dikri jinsihi intuu jinsigiisa sheegay dabadeeye wa nawcihi bisifaati sifooyinkii waa inuu ku sheega allatii sifooyinkaasuu yakhtalifu biha haman lacagtu ay isku khilaafto wuxuu ihi sheekhu an yasifahu shuruuddaa waxaa ka mid a ah an yasifahu waa inuu sifeeyaa u tilmaamaa bacda dikri jinsihi wa nawcihi intuu jinsigiisa sheegay ee uu haddana noociisa sii sheegay waa inuu ku sifeeyaa bisifaati alatii yakhtalifu biha saman sifooyinka ay lacaguhu isku khilaafaan waa inuu ku sii sheegaa masalan lo oo kale ay masalan ahayd lodii wuu sheegay jinsigeedii oo loo buu nooceedii iyo markaa iyo haybteedii kalena wuu sii sheegay haddana sifooyinka markaa isku sii khilaafto lacagtu masala noocyo caana badiyaa jira qaar caana yareeya ayaa jira ay tahay waa inuu sii sheegaa an yasifahu waa inuu sifeeyaa bacda dikri jinsihi jinsigiisa intuu sheegay iyo wa nawcihi nawciisaba bisifaati sifooyinkii waa inuu ku tilmaamaa allatii yakhtalifu biha sababn ay lacagtu isku khilaafto sifooyinka kale lacagtu isku khilaafto shaygii oo isku mid ah ayaa wax dheeraada lagu sheegi karaa marka waxa dheeraadkaa lagu sheega ayaa lacagtii la kordhin karaa marka waa inuu sifooyinka noocaasana uu sheega wa an yadkura waa inuu sheegaa qadrahu qadarkiisa bima sina waa inuu sheegay ynfi anfinaya aljahaalata canhu ka jaahil noqosho laga jaahil noqdo waxau leeyahy sheekhu waa inuu qadarkiisana sheega shaygaa qadarkiisu intuu leeg yahay waa inuu sheegaa bimaa sina waa inuu sheegaa ynfi anfinaya aljahaalata canhu ka jaahil noqosho shaygaa laga jaahil noqdo wax anfinayana waa inuu qadarkiisa ku sheegaa waan yakuuna wain kaana hadduu yahay mu'ajalan dakara wuxuu sheegaya wakta maxilihi waktiga uu soo xalaaloobayeen bimacnaa waktigii la kala qaadanayo uu soo gelayo wuxuu leeya sheekhu hadduu mu'ajal yahay shaygan xilliga la kala qaadanayo hadduu mu'ajal yaho muddo loo qabtay dakara wakta maxili wuxuu sheegaya waktiga uu soo xalaaloobayo manaa xalaalowgana maxaa looga jeedaa waktigii la kala qaadanayey maali rasulku sal l sl man asrafa fii shayin falyusrif fii shayin macluum wasnin macluum ilaa ajalin macluum qofka ku horumarsado shay shay la yaqaano ha ku horumarsado oo miisaan la yaqaano ha ku horumarsado oo muddo la yaqaanana ha ku horumarsado markaa dakara wuxuu sheegayaa wakta maxili waktiga la kala qaadanayo soo xalaaloobayo wa an yakuna mawjuudan cinda alistixqaaq mudashada agteedana waa in la helayaa fi lhaalibi sida badan wa an yakuuna waa in yahay mawjuudan mid la helayo cinda alistixqaaqi mudashada agteeda fi lhaalibi sida badan sida badan xilligaa la qabsaday shay la helayo waa inuu yahay masalan waxaa la yaqaanaa midhaha oo dhami xilligay go-aan baa la yaqaanaa liin macaanta macaanto kale xilligay goda ee soo godaa la yaqaanaa dee hadduu xilli aanay xilligay soo go-aysay aanay ahayn hadduu idhaha xilligaasaan liin macaan caynkaasa ayaan kuga hormarsadoon doonayaa dee ma bannaana ilan shaygii lama helaye waa an yakuuna weye mawjuudan shay la helayo mawjuudo jooga cinda alistixqaaqi marka la mudanayo filhaalib sida badan cinda alistiqaaquna waxa weeye dee markay muddadiisu gaadhayso wa an yadkura waynu sheegaa mawdica qabdihi meesha lagu kala qaadanayana waynu sheegaa meesha lagu kala qaadanayana waa in la sheegaa ma halkana la halkaa caqdigu ka dhacayba ma magaalo kala meesha lagu kala qaadanayana waa in la sheega wa an yadkura mawdica qabdihi waa inuu sheega wa an yakuuna hamanu lacagtu waa inuu yahay macluuman mid la yaqaano lacagtu waa inay tahay mid macluuma lacagtan macnaa ra-sumaashaahina mid macluumaa waa inay tahay haddii jahli ku jiro ayadana ma banaana wa an yakuuna hamanu macluuman waa inuu yahay wa an yataqaabadaa waana inay kala qaataan qabla tafaruqi inta aanay kala teginna waa inay kala qaataan bimacnaa ra'sumaasha waa in la kala qaataa maxaa yeelay haddaan la kala qaadanin waxa ay imanaysaa baycu dayn bidayn waa dayn dayn lagu iibiyey kana caantayn ma hayo kana shaygii ma hayo waa laba nin oo daynun ku kala iibsaday markaa waa an yataqaabadaa qabla tafaruqi wa an yakuuna waa inuu caqdu salami naajizan mid go-an waa yahay laa yadkuluhu aanu waxau leeyahay sheekhu waa inuu caqdiga slmku naajis yahay naajis macanaa mid go-an waa inuu yahay mid go-an waa inuu yahay oo go-nidaasina wacinkee laa yadkuluhu waa inaanu gelin khiyaaru shard halkaa dambe ayaa halkaa fasiraysa waa inaanu khiyaaru shardi gelin khiyaaru shardi ma muxuu ahaa waa kaynu soo marnay waxa weeye saddex cishaan iska soo eegaya maalin baan iska soo eegaya labaan iska soo eegayaa waa inaanay gelin khiyaaru shardigkaasaa la yidhaha midba qabso oo salamka iyo ashyaada rabowiga ee laysku iibinayo khiyaar ma galo khiyaaru shardi ma galo mar hadduu wuxuu rabowi yahay oo laysku iibiyey ama mar hadduu salam yahay khiyaaru shardi ma galo wa an yakuuna caqdu salami naajisan waa inuu yahay laa yadkuluhu khiyaaru shard khiyaaru shardi waa inaan gelin maxaa yaele sharcigu dee ra-sumaasha in gacanta lagu dhigo ayuu ictibaariyey si uu ninkan muslim wilayhiga ahi dee wixii oo ugu tag referood khiyaar haddii la shardiyaana arrinkaa way anfinaysaa laakiin khiyaaru majlisku isaga wuu gelayaa mar haddii wixii uu salam yahay khiyaaru shardi wuu geli karaa laakiin khiyaarulmajlis khiyaarumajlis wuu geli karaa laakiin khiyaaru shardi ayuun baan gelaynin labada shuruudoodna shuruuddaa hore shantaa iyo tan dambe waa isku aad bay isugu sii dhow dhow yihiinoo badidooda waxaa loo wada shardiyaa shayga muslimufihigaabaa loo shardiyaa mirmir shaygan muslimraasumaashaa loo shardiyo mooyaane waxa uu halkan sheekhu nooga hadlayaa waxaa rahanta la yidhaahdo marka rahan xagga luqa marka laga hadlayo sugnaansha ayaa la yidhaahdaa alwadcu raahin ama alxaala raahina bimacnaa waxa hadda jooga weeye ee sugan sharci ahaan marka laga hadlayo rahan waxaa la yidhahdaa jaclu caynin maaliyatin wahiiqatan bidaynin yustawfaa minha cinda tacaduri اlwafaa cayn shay maal ah ayaa waxaa looga dhigayaa kalsooni dayn qof lagu leeyahay iyadoo laga oofsanayo marka dayntaa oofintiisa ama bixintiisu ay suurtogeli weydo waa caqdi keensanaya in cayn ama shay maal ah kalsooni looga dhiga dayn si looga oofsado oo looga goosto marka ay bixinteedii suurto geli weydo misale qof baa dayn buu qaadanayaa ama xoole ayaa lagu yeelanayaa dabeedna qofkii daynta ku lahaa ayuu shay u dhiibayaa rahanaan ugu dhiibayaa si haddii qofku dayntaa uu isaga bixin kari waayo uu uga goosto qofkii shaygaa rahantaa ilaahay baa wuxu uhi wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban fa rihaanun maqbuuda haddii aad safar ku sugantihiin oo cid wax idiin kala qortana aydaan helin waxaad samaysaan inaad rahan gacanta lagu kala dhigo aad kala qaadataan rasuulkuna sala allahu calayi wasalam diracuu lahaa oo dagaalka uu xidhan jiray nin yahuudi ah ayuu madiina kaga rahmay soo ahaa waxyaalihii dagaalka loo xidhan jiray ee silsilada iswada sudhan oo dagaalka loo xidhan jiro macno gaashaan oo kale ahaa ayuu ninkaa yuhuudiga ah ee reer madiina ayuu u rahan dhigay waxaanu kaga rahmay waxoogay heeda oo uu reerkiisa uga amaahday uga qaaday ayuu rahantaa ugu dhigay marka aadba baabkani wuxuu leeyahay arkaan arkaantaas waxaa lagu tilmaamaa ilaa afar inay yihiin waa raahin waxa weeye qofka daynta lagu leeyahay ee raanta bixinaya raahin baa la yidhaahdaa qofka daynta leh ee wax la rahandhigayna murtahin baa la yidhaahdaa shaygan la rahandhigayna marhuun baa la yidhaahdaa daynta xaggeeda marhuunu canhu baa la yidhaahdaa iyo siiqa oo awaan ah shaygaa waan ku rahandhigay afartaa weeye raahin oo qofkan raanta bixinaya ee qaamaysana murtahin oo qofka daynta leh ee rahanta qaadanaya ah marhuunu canhu oo dayntaa markaa xaggeeda rahaanta laga dhigayaa iyo marhuun oo shayga la rahaan dhigaya ama marhuunu bihidhe iyo siiqa wa kullu maa shay dhammaantii buu sheekhu yidhi jaaza uu bannaaday baycuhu iibintiisu jaaza waxa bannaaday rahnuhu rahantiisa fi duyuuni danyaalkii in laga rahan dhiga ayaa bannaan idastaqarra marka uu goo hubuutuhaa sugnaanshaheedu fi dimmati weliba dummadda qofkana oo ku sugnaado waxau sheekhu leeyahay wax alliyaaliye wixii iibkiisu uu bannaanaa in rahan loo dhigaana way bannaan tahay wax alliyaaliye wixii iibkiisu uu bannaana shuruuddii iibka ama shayga mabiicda shuruuddu lahaana waa taynu soo marnay wax alliyaaliye wixii iibkiisa in la iibiyaa ay bannaanayd ee qofku ama uu iibsado ama uu iibiyo jaaza rahnuhu rahantiisuna way bannaan tahay in la rahan dhigaa maxaa yeelay maqsuudka dee rahanta laga leeyahay baa waxay tahay cayntan marhuunadaahee la rahan dhigayay in la iibiyo marka uu qofkii dayntii iska bixin kari waayo qofkani u muto xaqiina laga oofsado dee haddaanu sheegay shay aan iibba iibbagelahaynin uu yahay hadhowta qofku muxuu iibsan doonaa ayuu xaqiisa ka oofsan doonaa markaa kullu maa jaaza baayicuhu jaaza rahnu wax alliyaadiyo wax kastoo iibkiisu bannaaya rahantiisa ayaa bannaan sidaa cagsigeed waxaa layaaliye waxaanu iibkiisu bannaanaynaa laa yajuusu rahnuhu in la rahandhigaa isna ma banaan ma haddaan sheegay iibkiisu bannaanayn waxaana haddaba rahanta loo dhigayaa fi duyuuni danyaalkiina ayaa rahanta loo samaynayaa ida staqara hubuutuha sugnaanshaheedu marka uu sugnaado ee qofkii lagu yeesho fidimati dimmati weliba dummadda qofkana marka uu sheegaa dayntii ku sugnaado ayaa rahantaa la dhigayaa marka uu dayntu sugnaado ee uu go'o ee qofka dumadiisa ay ku sugnaato ayaa rahantiina la dhigay shaygii oon qofkii qaadanba rahani ma imanayso caqdurahan meeshaa ma soo gelayo mar haddaanu dayn oolin waliraahini ninkii raahinkaha rahanta dhigay waxaa u sugnaaday alrujuucu fiihi inuu ku noqdo shaygii marhuunta ahaa maa lam yaqbidhu intaanu gacanta ku dhigin almurtahinu murtahin intaanu gacanta ku dhigin waxuu sheekhu yidhi ninkan rahanta bixinaya waxa uu leeyaho u sugnaaday alrujuucu fiihi inuu ku noqdo shaygii marhuunta ahaa ou rahannimadii kala soo ceshado maa lam yaqbidhu lmurtahin inta aanu gacanta ku dhigin ninka murtahinkaahi ninka murtahinna waa qofkii rahanta loo dhigayey maxaa yeelay dee shay aan caqdigin rahantu waa caqdi iska tabarucaho wuxuu u baahan yahay qabuul markaa qabdi uu qofkii gacantii ku dhigay sida hibada oo kale qabdi uu qofkii shaygii gacanta uu ku dhigo ayuunbuu ku sugnaadaa marka in alliyaaliya inta aanu gacanta ku dhigin qofkii wuu ku noqon karaa qofkii dib wuu ugu noqon karaa laakiin hadduu gacanta ku dhigo ila maa lam yaqbidu lmurtahin buna yidhi intaa laakiin hadduu gacanta ku dhigo kuma noqon karo cuquudan ayaa waxay u qaybsamaan saddex qaybood waxa la dhaha laazimu arafayn iyo waxa la dhaha jaa'izu arafayn iyo laazimun min arafin wa jaa'izun min arafin bimacnaa jaa'izu darafayn waxa weeye waa cuquudda ama heshiisyada haddii la galo labada qofba ay ka bixi karaan xilliya iyo xilligay doona waxa la dhaha jaa'izu arafayn labada dhinacba way ka bannaan tahay iminka shirkadoo kalea ka mid a hadday laba qof shuraakoobaan xilli alleeliyo xilligay doonaanba way ka bixi karaan labadooduba wakaaladoo kalea ka mid a waa ka bixi karaan labadii qof wakiilkii iyo mawakilkii labadaba waa ka bixi karaan oo wuu joojin karaa caqdigii wakaalada waxaa jira cuquud la yidhaha laazimu darafayn labada dhinacaba aan laga bixi karin masalan waxaa ka mid a ah kirada oo kale kirada marka masalan shay la kala kiraysto ee muddo go-an la kala kiraysto ama lacagta markaa halaysa siiya ama muddo markaa lacagta ha lagu kala qaadanaye caqdiga kirada haddii la galo kii wax kireeyana kuma noqon karo kii wax kiraystana kama noqon karo xataa hadduu dhinto mid ahaantood waarisigiisii dhexlayaba halkiisii soo taagaya marka cuquudda noocaasna waxaa la yidhahdaa sida kirada oo kale laazimu arafayn baa la yidhahdaa waxaa jira cuquud ayana la yidhahda laazimun min arafin wajaizun min arafin dhinac waa ka laazim dhinacna waa ka jaais waxaa ka mid a ah raantani marka aynu dul taagannahay oo kale dhinac waa ka jaais dhinacna waa ka laazim mar haddii gacanta lagu kala dhigo xagga ninka murtahinka laga rahanta haystay jaais bay ka tahay oo dee ninkii hadduu isaga celiyo wuxuu soo yidhaahdo warniyahow iska haysta sheegaa waan ku aaminsanahaye waa u bannaantay laakiin ninkii raahinkahay rahanta dhigay bacdamaaba qofkii uu gacanta kudhiga kuma noqon karo oo ma odhan karo sheegaygiisii dee way dayntii lagulahaa kan weeye marka wuxuu sheekhu leeyay waliraahini arrujuucu fiihi inuu ku noqdaa buu leeyahy shaygii maa lam yaqbidhu lmurtahin inta aanu kii rahanta dhigay gacanta ku dhigin kii la rahan dhigayay intaanu gacanta ku dhigin walaa yadmanu lmurtahinu ninka la rahandhigay ma magdhaba almarhuuna shaygii loo rahandhigay ilaa bitacadii gaboodfal mooyaane si kale oo uu ku magdhabaya ma jirto cuquudda ayaa haddana laba qaybood bay haddana dhinac kale uga qaybsamaan yaddu damaan iyo yaddu ammaana ayay u qaybsamaan masalan shaygan caqdigii heshiiska lagu galay dee qof baa gacanta ku haynaya gacantaasaa midna waxay noqonaysaa damaan midna waxay noqonaysaa ammaano oo masalan caqdiyaalka qaarkood haddii la yidhaa caqdigaasi waa caqdi iyo do-ammaano weyn haddii lagu idhaahdo qofkaa gacanta ku hayaa keliya wuxuu ku magdhabaaban markuu ku xadgudbo haddii la yidhaahdo laakiin waa yadu damaan haddii la yidhaahdo ama ha ku xadgudbo ama yuu ku xadgudbin shayga hadduu wax noqdo waa laga rabaa magdhowgiisii maxaa ka mida markaa cuquudda iyo ammaanada rahantanaa ka mid a walaa yadmanu lmurtahinu ninkii la rahan dhigay ma magdhabayo almarhuuna shaygii marhuuntae loo rahan dhigay ilaa bitacadii gaboodfalun hadduu ku sameeyo ayuu magdhabaya taa macnaheedu waa maxay yadiisi waa yado ammaano haddii laakiin isagu uu ku gaboodfalo oo uu shaygaa dhibaatada ku timi ay isaga xaggiisa kaga timi oo gaboodfal tacad iyo tafsiir isaga loo tirinayo wuu magdhabayaa markaa haddiise aan gaboodfal aanu xaggiisa kaga imanin ma magdhabayo iyo dubamaanna waxa weeye qofku hadduu gacantaba saaro waa laga doonayaa masalan qasbiga oo kalaa ka mid a dhac oo kalaa ka mid a qofku hadduu shay dhaco neef geela buu dhacay isagoo neefkii geela hasiiisa haysta waraaba ka cuna waa laga doonayaa waraabaa cunay maahae weeyadiisa ay damaana laakiin haddii ay de ammaan ahaan masalan wadiico kale hadday tahay qofkaa loo dhiibay shaygaa oo lai shaygaa ammaan ahaan u hay dabeetana masalan lacag bay hedo waa lagu dhigto hay baa lagu yihi si aad u haysay ayaa habeenkii tu kuu soo dhacay dabe ma qisnadiiba wuu jabsoo lacagtiibu saabka waa baxay ma magdhabaysid inaad gabadfal samaysa mooyaane waxyaalaha cawaarid wadiica waxyaalaha wadiicada lagu magdhabanayo laa toban weeyaan xagga dambe u sheeku inoogu keeni doonaa walaa yadmanu lmurtahiinu ma magdhabayo kii la raandhigay almarhuuna shaygii marhuunta ilaa bitacadi gabadfal mooyaane waidaa qabada markuu gacanta ku dhigo bacda alxaqi xaqa barhkii lam yakhruj bixi maayo shay-un min arahni bixi maayo xataa yaqdiya ilaa uu gudo jamiicahu dhammaantii ilaa uu wada gudo wuxuu sheekhu leeyahay marka uu gacanta ku dhigay idaa qabada bimacnaa waa raahinkii maxaa leeyahy murtahinkii ninkii wax la rahan dhigay marka uu gacanta ku dhigo bacdalxaqi xaqii ka maqnaa ee uu rahanta u haystay bar ka mida hadduu gacanta ku dhigo masalan milyan lacaga ayaa ayuu ayaa masalan uu qof ku lahaa rahan buu markaa haystay waxbaa loo rahan dhigay idaa qaboda markuu kii rahanta haystay gacanta ku dhiga bacdalxaqi xaqa barhkii shan boqol baa masalan la siiyey lam yakruj shayun min arahani shay rahantii ka midii ma baxayo xataa yaqdiya jamiicahu ilaa uu dhammaantii wada gudo marka uu dayntii lagu lahaa wada bixiyo ayuu xaq u yeelanayaa inuu yidhaahdo shaygaygiina halaysiiyo rahamta ahaa inta laakiin uu dirham ku harsan yahay shaygii rahan buu u oolayaa xaq ahaan u maray inuu yidhahdo halaysiiyo shaygaygii xataa yaqdiya jamiicahu ilaa u dhammaantii wada gudo faslun fi lxajri fasalkan wuxuu sheekhu inooga hadlaya waxaa la yidhaha xajriga xajriga luq ahaan mancin baa la yidhaha waa diidma wa laga waxa waa laga xajriyey bicna waa laga manciyey sharci ahaana almancu min atasarufaati almaaliya waa qofka oo laga xidho ama laga joojiyo tasarufka xoolihiisa tasarufkii xoolihiisa uu ku takrifali lahaa ayaa laga joojinayaa markaa dadka maxjuuriinta ahee tasarufka looga laga qaadae maalka xoolahooda ku takrifalkiisa laga xidhaana waxay u qaybsamaan laba qaybood aad baanay u fara badan yihiin qaybta sarfka looga qaadayo lixaqi nafsihim yani lixaqi nufusihim nafahooda daraaddeed baa tasarufkan looga qaadaya oo waa iyaga dantooda waxaan tasarufka looga qaadaya qaarna waxaa tasarufka looga qaadaa lixaqi lgayr cid kale xaqiibaa tasarufka looga qaadaa markaa labada qayboodba waxbuu inooga sheegi doonaa runtiina baabkani waa baab muhimmadiisa aad iyo laxaad diintu ay u tixgelisay muhimmad weynna leh la-aantiisina maanta waxay keentay ama ay muujisay dhibaatooyin fara badan ama waxyaalo fara badan aynu maanta la yaabanay ama dad fara badanoo siday u dhaqmayaan ama u tasarufayaan aynu arkayno aynu la yaabannahay ayaa waxa keenay maqnaanshaha baabkan baabkan maqnaanshihiisana maxaa eh, maxaa isna u ka dhashay dee xukunkii ama dawladdii sharciga islaamka ku xukumi lahayd ee ku dhaqmi lahayd baan jirin marka wuxuu sheekhu uhi walxajru calaa sitatin xajrintu iyo tasarufka qaadku lix bay guudkooda ahaatay ka horreeya asabiyu waa sabiga walmajnuunu iyo kawaalan wasafiihu iyo ka safiih ahee aan toosnayn almubadiru limaalihi ee maalkiisa sayrsayrinaya ee maalkiisa saydhsaydhinaya saddexdaa waxa tasarufka looga qaaday nafdooda daraaddeed kow waa asabi waa kaa yara sabigaa dee haddii xoolihiisii lagu sii daayo wuu baabiinayaa majnuunkuna waa la mid kaa safiihaahee mubadir limaalihi isna maalkiisa sayrsayrinayaana isna waxa weeye waa kaa ku bixinaya meel aan aakhire iyo adduuntoona waxba ka soo gelaynin kaa ku bixinaya weeye markaa saddexdaa ilaahay ayaa inoo sheegay ama yani sharcigiisa in tasarufka laga qaado oo nafdooda daraaddeed looga qaado ilahay baa wuxu uhi walaa tu'tuu sufahaa amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaama ha u dhiibina baa ilahay yidhi dadka sufahada maaliyaalkiina yani maalkii waxaa la tilmaamay inuu dadkii ka wada dhexeeyo maalku wuu idinka wada dhexeeyaayo dadka sufahada ahayn tasarufkiisa hagaajinayni war maaliyaalkiina ha u dhiibina baa ilaahay yidhi oo idinka yeelay miday noloshiinu ku taagantahay maalka ilaahay idinka yeelay miday noloshiinu ku taagan tahay dadkaa halaynaya ha u dhiibina fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastadiicu an yumillahu falyumlil waliyhu bilcadl ilahay wuxuu hi hadduu yahay ki xaqa lagu leeyay mid safiiha ah, safiiha waxaa lagu tumaa kaa mubadirka maalkiisa saydhsaydhanaya aw daciifan ama waa mid yar daciifkana sagiir baa madhabka shaaficiya ku fasireen aw aw laa yastadiicu an yumillahu ama ma awoodayo inuu isagu yeedhiyo wixii lagu lahaa falyumlil waliyu bilcadli kaana majnuunka ayay ku tilmaameen ilaahay aayad kale qur-aan wuxuu kuhi wabtalu lyataama jiraba kuwa agoommada xataa idaa balaguu nikaax marka ay guur gaadhaan fain aanastum minhum rujsan rujsan rujsan haddii aa hanuun ka dareentaan fadfacuu ilayhim amwaalahum maaliyaalkooda u dhiiba haddii hanuun iyo toosnaan laga arko rushdigaana waxaa la yidhahdaa waa marka diintoodana ay ku toosan yihiin maalkoodana ay hagaajinayaan haddii kale oo oy sidaa ku qaangaaraan iyagoon hagaajinaynin diin iyo adduunyo toona iyagoon hagaajinaynin xajrigii guudkooda ayuu ahaanaya dadkii noocaas ahaa ee ama majnuuniintaas abade majnuun ba isaga dhowaa ama sufahada ahaa ayaa maanta xoolahoodii gacanta loo geliyay maxaa dabeedna ka soo in badan baynu aragnay qaar labaatan daarood kule magaalada hargeysa oo midba bil kaga soo baxaya oo xataa garan kari la war bal iska daysta oo idin joog kiradooda uun qaata oo meel alla meel ay marinayaan aanad garanaynin maxaa keenay waxay ahayd gebigiisaba in tasarufka laga xidho oo xoolihiisaaba gebigeedaba laga wareejiyo in isagana baska iyo shaaha iyo un laga sii siiyo hadduu reer leeyahayna biilka laga siiyo sidaasay ahayd sharcigu saasuu odhanayay dabeetana waa lagu sii daayey markii lagu sii daayey maxaa soo baxay inay wixiiba ka soo baxeen qaar baa jira imika toban aqal muddo sanada ka yar ku cunay meelay marinayaanna aan la garanaynin dee way halaynayaanoo sidaasunbay dabada ugu qabanayaan ama dadunbaa kaa guranaya ama moojid dee way ka daadanaysaaba marka waa dadkii tasarufka laga xidhi lahaa sufahada ugu waaweyn waxaa ka mid ah ee maanta ay u baahnayd in tasarufka laga xidho kuwaa qaadkiisa yaar ku dhameeyey waa mujtamaca kala barhkii ama saddex dalool labadiiba kuwa qaadka iyo sigaarka ku dhameeyey waxoodii ee toban kun hadday soo galaan ilaa ay horta mijinta ka meeleeyaan aan wax kale ka qabsanayn waa sufaha weeyaan waa kuwa kitaabku noo sheegay wasafiha almubadir limaalihi waa kaa maalkiisa ha ah safiha aan caqliga hagaagsanayn ee maalkiisa saydhsaydhaya weeye leannu ninkaa xabadda sigaarka sanaya dabka ku qabanaya iyo shantii boqol kalaalaabeed dab ku qabtay waa isku mid waxba kuma kala duwana ka kidfay iyo ka qaad siistay ka kidfay baaba la qaatay waayo ka kidfay da kidifkeedasi dhib soo gaarsiin maayo laakiin qaadkii dhib buu soo gaarsiinaya isagii marka waa sufaha weeye waa kuwa shaqaynaya iyaguna qaadka u shaqaysanaya islaantiio midna dhabarka kusita midna u farqa haystaan ama inta yare milixda ay meelaha ku iibinayso suuqa bal khudradda dhex gala yaa ka dhala mid waliba uur bay leedahay ama ilmo yar bay seeta xaggay joogaan meelahaasay waxay helaan qaad siisanayaan carruurtii iyo naftoodina ayagay kusoo muruxsatay wa lmubadiru limaalihi walmuflis saddexdaa haddaba waxaa la iyaga tasarufka looga qaaday naftooda daraaddeed walmuflis ka caydhaana isna waa la sharayaa alladii kaasoo irtakabatu duyuun ay danyaalku isdul fuleen walmariid iyo ka xanuunsanaya almakhuufi calayhi ee xanuunkiisa sibaqaha leeyahay fii maa zaada wixii ka kordhaa calaa hului saddex meeloodoo meel waalcabdi aladii lam yu'dan fi tijaara iyo addoonka aan tijaaro loo fasixin waxa uu sheekhu leeyahay waxaa kaloo isna la sharayaa oo tasarufka laga qaadayaa almuflis alladii irtakabathu duyuun qofka caydha ah ee ay danyaalku isdul koreen irtakabathu duyuun danyaalku ay isdul koreen sida qofkii wax wuu hayaa xoola wuu hayaa hanti laakiin daynta lagu leeyahay ayaa ka badan marka maxaa la samaynayaa qofka waa in tasarufka xoolihiisa laga xidhaa maxaa loo xidhayaa dee dadkan daynta kula si aanay waxooda uga hallaabin oonu intana u baabi'in siduu dayntoodiiba u baabi'iyey si aanu intana u baabi'in oon dadkan xaqooda u lumin waa in intan laga xidhaa dabeedna la yidhaha suuqa ga adugu walmuflis aladii irtakabat duyuun maxaa yidhi daaraaqudni iyo waxay wariyeen in rasuulku sala alla slam saxaabigii mucaad la odhan jiray ayuu tasarufa ka qaaday maalkiisiina wuu iibiyey dayn lagu lahaa dadkii quramada ahaa ee kulahaa baanu u qaybiyey dabeedna dadkii sidii intay u gaargaadhay toddoba marka loo qabiyo midba shan meelood ayuu helay dayntiisii dee wuxuu wax kale ma haye ka suga ilaa qofka haddii dayn lagu yeesho se markaa aanu haynin ayad qur'aana fa nadiratun ilaa maysara waa waajib in laga sugo intuu helayo laakiin jeelkan ku dhigaya ma jirto dabeedna wuxuu u diray yaman waxaanu idhi lacalala yujbiruka wayoodi daynak waxaa laga yaabaa in ilaahay kaa kaboo daynta u kaa bixiya halkaas gobolkaasu dabeedna barasaab uga dhig walmariid almakhuufi calayhi waxaa kaloo isna tasarufka laga sharayaa qofka mariidkii xanuunsanaya almakhuufi calayhi maradka weliba maradulkhawfka la yidhaahdo ee inta badan uu mawdku ka dhasho xanuunada inta badan aynu u naqaanin geeridu ka timaado qofka u jiifa ee qaba xanuunada waaweyn qofkaana isna waxaa laga xidhayaa fii maa zaada calaa thuluth maalkiisa saddex meelood marka loo qaybiyo meel waxa ka badan baa laga xidhayaa qofku hadduu xanuunsado xanuunkiisaasina xanuunkaa dee laga yaabo inuu ku baxo ee sidaynu dee ilaahay uga barannay xanuunada aan laga kicin ee lagu dhintay halista ah qofkuna uu qabo wuxuu bixinayo iyo hadduu dardaarmayo intaba saddex meeloodow meel unbaa loo ogol yahay wixii ka dheeraada lama ogola sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu hi jaanii rasuulu sala allahu alay slam yacuudanii caama xajati lwidaac sanadkii xajat lwidaac ayaa rasuulku isoo booqday min wajacin ishtadda bi xanuun aada iigu adkaaday daraaddii buu iisoo booqday faqultu yaa rasuul allah waxaan ku uhi rasuul allahu inii qad balaga bii min alwajaci maa tara aniga xanuun waxa ay haysta waxaa ad aragto wa ana duu maal ana nin xoolale baan ahay walaa yariunii ilaa ibnatun lii inan unbaana iga hadhayso oo idhaxlaysa afaa tasadaqu biuluay maali maalkayga saddex marka loo qaybiya labadii ma sadaqadaysa qaala wuxu uhi laa maya qaala wuxu uhi fa shadru rasuul allah haddaba kalabarh ma sadaqadaystaa qaala wuxu uhi laa maya fa thuluth rasuul allah haddaba saddex meeloodoo meel ma sadaqaystaa qaala athuluth wa huluthu oo kabiir hulutku waa fara badan yahay buui sadaqadayso markaa rasuulku weliba wuxuu leey wuxuu leey annaka antadara tadara warahataka akhniyaaa khayrun min antadarahum tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas inaad ka tagto dadka ku dhaxlaya iyagoo hodan ahoo wax haysta ayaa kaaga khayr badan inaad ka tagta ayagoo caydhahoo dadka gacmaha horsanaya waxaa kaaga khayr badan ayagoo akhniyaa inaad ka tagto marka waxaa habboon qofku labadaba inuu daymoodo oo uu daymoodo dadkiisa iyo dee wixii ay quudan lahayn isaga dabadi waa inuu daymoodaa se markaa haddana waa inuu daymoodaa dee isagii waxba ka raaci maayaana wax ka raacana waa inuu daymoodaa oo dee hadday tahay sadaqo hadday tahay masala dardaaranka waa inu waxaad arkaysaa dad maanta magaalada dee boqolaal guri ku leh oo hal mid inay waqfadaan aan ka karaynin aan karaynin berri ka maalin bay ka soconaya wax ka raacayaana ma jiro laakiin kay ka waqfadeen guryaha wuu raacaya oo ajrigiisa wuu soconayaa amaba ilahay dartii u bixiyeen aada iyo lixaad bay tahaa ay maanta dadka waxhaysta ay uga qarsoon tahay waa ururinayaan ururinayaan ururinayaanoo berritu may ka dhimanayaan kafanun baa ka raacaysaa cid aan weliba abaal ugu qabin oo weliba aan wanaagsanayn oo mubadiriintaas oo marka hore ay halleeyeen ayuunbaa uga hadhay dabeetana markaasay meel walba ku cunayaanoo say ka soo baxayaan xisaabteediina ayaga ayuunbay dusha ka saaranto maalinta qiimaha lagala xisaabtamaya waalcabdu aladii lam yu'dan lahu fi tijaara ka kalena waxa weeye waalcabdu addoonkii alladii lam yu'dan lahu fi tijaara addoonka aan tijaaro loo fasixin isna waa maxjuur oo lixaqi sayid baa loo sharay markaa kaa xanuunsanayana dee inta dheeraadka waxa looga sharay ee tasarufka looga qaday waxa way lixaqi lwarha waa dadkii dhexlayay daraaddood haddaba haddana lixdii buu isku soo celiyey sheekhu wuxuu ihi waa tasarufu sabiyi sabiga tasarufkiisu iyo walmajnuuni kawaalan iyo wasafiihi ka safiiha hayru saxiixin waa mid aan saxiixayn oon ansaxaynin wuxuu sheekhu yihi sabigii waxaan ihi tasarufkii waa laga qaadayaa majnuunkana waa laga qaadayaa ka safiihana tasarufka waa laga qaadayaa intaa haddaba marka laga qaado dee hortuu sabiga iyo majnuunka wuu iska saaran yahay ba kan safiihana isna dee xaakimka ayaa sharaya hayru saxiixin tasarufkoodaasi waa mid aan saxiixayn weeye maxaa yidhahy haddii tasarufkiina laga joojiyey isla markaa takrifalkoodii waxay iibiyeen iyo waxay sameeyeenna ha socdo waa mid aan ansaxaynin weeye markaa majnuun qof waalani wuxuu iibiyo ama wuxuu bixiyo ma ansaxayo sabigii aan qaangaarkaynin wuxuu bixiyo iyo wuxuu iibiyo iyo wuxuu sameeye midnaba waxba ka socon maayo saxiix maaha keli waxa yacni sabiga ay u fasaxaan culimmadu yani aqalka soo gal aqalka marka la garaaco soo gal buu ku yidhi aabbahay intaa waa loo cuskan karaa wax yaroo masalan loo dhiibo oo la yidhaahdo aabbahay waxaa qaada buu ku yidhi xaadiyad yaroo aan qiimo lahayn intaana waa loo cuskan karaa baale innagu dukaamada baynu u diranaayoo waxba bay inooga soo iibiyaan waayo si iminku dadka dee iibka ay u dhigtay iyo say dadkani ay dee u socdaan waa si aad u kala duwan weeyaanoo waa la iska wada gees maray waxa la wadaad baa banayso faqiih aad u ahaabaa meel dukaan ka furtayoo dee markuu mid yar ula yimaadun buu waradoodoo aabbaha la kale ama hooyadaa keenaan wax ka iibinaya dee wuuna soo diiday wuxuu hi aabbaha inoo kale waradoodoo kaa kale inooga soo iibi wadaadkiiba markii cidii u geli weydey <laughs> ayuu iska xidhay hayru saxiixin markaa tasarufkaas waa midaan saxiixayn wa tasarufulmuflisi ka caydha tasarufkiisa yasiixu fii dimatihi dumadiisa ayuu ku ansaxaa duuna acyaani maalihi laakiin maalkiisa inuu ku tasarufo ma ansaxayo ninkii mufliskahaa ee qaamoobay ee dabeedna waxoogay iyuu faraa ku hayay laga xidhay isna tasarufkiisu yasiixu fii dimatihi dumadiisa wixii ugu tasarufaa waa ansaxayaan yacni hadduu yidhaah hadduu wax amaahdo hadduu dee wxibsula ah anaa keenaya wax allayaaliya wixii isagu dumadiisa saaraa way ansaxayaan duuna acyaani maalihi laakiin maalkaa laga xidhay tasarufkiisa kuma takrifadi karo oo maalkaa wax kama iibin karo maalkaa wax kuma iibin karo intuu shay saibsada maalkaa ma bixin karo waayo dad baa dee xaqoodi ku tacalluqo dad buu u yaalaa maalkaasi laakiin dumadiisa isaga wuu dee saari karaa oo shay buu iibsan karaa ayuu odhan karaa ha laygu lahaado waay wa tasarufulmariidi kan xanuunsanaya tasarufkiisa fiimaa zaada waxaa ka koray cala hului huludka wixii ka koray mawquufun waxaa lagu joojin calaa ijaazati warahatihi dadka dhaxlaya banayntiisa min bacdi isaga dabadi ninkii xanuunsanayey ayaa isna tasarufay wuxuu ku tasarufay huludkii wax ka dheeraada saddex meelood oo meel wax ka dheeraada ayuu ku tasarufay masalan wixiiba uu kala wada bixbixiyey uu kala wada faasaxay midba waxba u dhiibay waxa uu bixiyey iyo hantidiisoo dhan baa laysu eegayaa wixii ayagu wixii saddex meeloodoo meel noqda way soconayaan wixii dheeraad ka noqda wixii dheeraad ka noqda saddex meeloodoo meel waa la joojinayaa waxaa lagu joojinaya calaa ijaazati warahatihi dadka isagu dhaxlaya banayntooda min bacdihi isaga dib intuu dhinto ayuunbaa la weydiinaya la odhanayaa ninkii aad dhexlayseen marxuunkii waxaas ayuu dardaarmay wuxu uhi ciddaa ha la siiyo intii sharci ahaan loo ogolaano way ka badan tahay ma ogoshiin mise ma ogolin hadday yidhahdaan waanu ogol lahay saasuu ku soconaya hadday yidhahdaan ma ogolin ma soconayo dhaxalku ka mid noqonaya weliba waa inay dad qaangaadh oo aan sufaha ahayn oo toosanna waa inay wada yihiin haddii ay masalan ka warran qaar ay yaryar yihiin qaarna ay waaweyn yihiin kuwa waaweyn unbaa wax la weydiinayaa kii ogolaadee yidhaahda waan ogolahaynaa xagga qaybtiisa waa ka soconaysaa kii diidana waa ka joogsanaysaa kuwa kalena markay qaangaadhaan baa la weydiinaya wa tasarufulcabdi addoonka tasarufkiisu tasarufulcabdi addoonka tasarufkiisuna yakuunu wuxuu noqonayaa fii dimatihi isaga dumandiisa yutbacu bihi waxaa loo raacayaa bacda cidqihi intuu xoroobo dabadi ayaa loo raacayaa addoonku waa waxaan maanta joogin fiqigana aad iyo laxaad buu ugu fara badan yahay waana fariidada jihaadka ayuunbuu ku xidhan yahay marka dee la jihaadayo gaalada lala jihaadayo isaga kitaabku inoo keeni doona ee dadka laga soo qabsado ayaa dee addoomma noqonayay markaa kitaabka dee qayb dhan buu ku leeyahay markaa wuxuu leeyahay sheekh oo addoonkaa tasarufkiisu yakunu fii dimmatihi wuxuu noqonayaa dummadiisa yutbacu bihi bacda cidqihi intuu xoroobo dabadiy ayaana loo raacayaa intuu xoroobo dabadiy ayaa loo raacaya had iyo gooraareen laba arrimood bay markay addoonka sheegayaan ay yidhahdaan dimadiisa ayaa loo raacayaa iyo raqabadiisa ku tacalluqayaan yani waxay dhahan waxaasi tacallaqa biraqabatihi iyo tacallaqa bidimatihi marka haddii la yidhaaha bidimatihi buu ku tacalluqay shaygaasi wuxuu ku xidhan yahay dimadiisa haddii la yidhaha sida halkan oo kale markuu xoroobo ayuunbaa laga doonaya wey haddii la yidhahdo lakin tacallaqa biraqabatihi qoortiisa ayuu ku xidhan yahayn waa loo iibinaya weyn macnaheedu marka waxaanay ku kala farqismaanuun shaygaasi oo addoonkaasi sameeyey haddii uu ku sugmay ninkan maaligaa raalli ahaanshihiisa sayidkuna aanu idmin waxaa loo raacaa un bacda cidqi haddii kalow laakiin ku sugnaaday idan la-aan hadduu ku sugmay raqabadiisa ayaa loo raacaa wallahu aclam